بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد مسألة الأصح أصح وحوي أن المشترك مشتركي واقع ودعيا جوازا جائز نمو أيو ودعيا وأنه مشترك يصح وأصح لغة لغة أهان أيو أصحيا إطلاقه إن لغو إطلاق أيا أصحيا على معنييه لبدي سي معنى معا سمعا مجازا مجاز نمو وأن جمعه جمعنتيس باعتبارهما لبدو ذا اعتبارينتو ذا الله جمعيا مبني ويكدل بنيسانته عليه وحي لصو شيغي إطلاق جواز الإطلاق أه وأن ذلك أرنكاسي آت وإيمانيا في الحقيقة حقيقة دحديدة إيا والمجاز مجاز كدحدي سبب إيمانيا وفي المجازين لبدا مجاز دحدوذا نو إيمانيا نحو افعل الخير فنحو افعل الخير أوكل يعم وعميم الواجب واجبك إيا والمندوب مندوبك بوا عميميا علم وحينو أركينا بل هذا فصل مسألة أينو أغنو مسألة بو شيخ يلي مباحث اللغة أيينو كسو چرنيه wuxuu yidhi mabaaxiu luqa markuu ka hadlayey mushtarag wax la yidhaah jiray oon soo dhiganay mushtaragu muxuu ahaa ma markuu lafdigu tacadudo mise markuu lafdigu isagoo mufrada macnuhu tacadudo ayuu ahaa macnaha ayaa tacadudaya lafdiguna waaxid buu noqonayaa masalan ereyga cayn ah mar ishaa loo yaqaanaa cayn waa isha marna ereyga cayn ah waxaa loo yaqaanaa durdurka biyaha ayaa loo yaqaanaa sida rabbiba uu leeyahay caynan yashrabu biha cibaadullah marna ereyga cayn ah dahabka ayaa loo yaqaanaa kolkaa ereygii cayn ahaa macno badan buu yeesho waa mushtarag haddaba mushtaragaa aynu soo sheegnay miyuu dhacay oo wax jiro oo la isticmaalka ma laga helayaa mise mushtaragaasi ma dhicin waa mas'alo wuquuciisa inaynu ka hadalnaa waa mas'alo afar qowl baa la iskugu khilaafay mushtaraga wuquuciisa marka la eegayo afar qowl ayaa xagga wuquuca ku jira wuquucaasi majawaaz ma baa ma baa ma mumtanic baa xagga wuquuca xukunkiisana saddex qowl ama afar qowl baa isna ku jira horta wuquuculmushtaraga wuquuca guud oon xukunka la eegin afar qowl baa layskugu khilaafay saddex qowl baa layskugu khilaafay wuquuca guud wuquuca xukunkiisa oo wujuub iyo jawaaz iyo imtixaa iyo imtinaacana afar qowl baa la yskugu khilaafay mas'alada maxaa ka soo baxaya imise qowl baa culimada ugu jirta toddoba qowl baa mas'aladan ku jirta markaa toddoba qowl ayaa mas'alada ku jirta wuxuu sheekhu yidhi al asaxu qowlka asaxaa ee sixada badan ana almushtaraka lafdiga mushtaraga ihi waaqicun waa mid dhacaya oo dhacay oo la helayo jawaazanta intaanan gaadhin waaqicunta aan ku daayo haddaba mushtaragaa saddexda qowl wuquuciisa la iskugu khilaafay waxaa dhici karta inuu ismi yahay waxaa dhici karta inuu ficil yahay waxaa dhici kara inuu xaraf yahay saddexdii qowl ee mushtaraga ku jiray saddexda kelmadda daatadeedu ay tahay ku dhufo imise qodob weeye waa saddex saddex lagu dhuftay sagaal weeye kelmadda mushtaragihi hadday ismi tahay sida qur-un ama qir-un oo kale saddex qowl baa kaaga soo bixi doona oo dee kelmadda mushtaragii hadday ficil tahay sida cascaso oo kale saddex qowl baa kaaga soo bixi doona kelmadda mushtaragii hadday xaraf tahay sida ba'da oo kale saddex qowl baa kaaga soo bixi doona sagaal baynu haynaa markaa haddaba saddexdaa aynu macnayne eh, wuxuu sheekheenu qaatay qowlka asaxa ah oo odhanaya waaqicun fi lkalaam mushtaragu waa waaqicoo kalaamka uu dhex dhacay kalaamkaasi ama kalaamka carabiga ah ha ahaado ama kalaamkaasi qur'aanka kariimka ah ha ahaado ama kalaamkaasi sunnaha rasuulka ha ahaade e wuu dhex dhacay wuquuciisu wuu jiraa waa qowlka muctamadka ah wuquuciisii ayaa jira oo mushtaragii waa waa dhacay oo waa la soo helayaa waa qowlka mushtara sheekhu umm- uu asaxa ka dhigay qiil baa al asaxu ana almushtaraka waaqicun ka soo horjeeda oo le laysa biwaaqicin mushtaragu waaqic ma aha oo luqadda laga soo heli maayo qur'aankana laga soo heli maayo sunnada rasuulkana laga soo heli maayo sala allahu calayhi wasalam shayga loo arko inuu yahay mushtaragna xaqiiqe iyo majaas ha lagu xambaaro ayuu qiilkaasi leeyahay asaxa ka soo hor jeedaa midna xaqiiquu ku yahay midna majaaz ama mutawaadi ha lagu xambaaro mutawaadi ana waynu soo barannay xaqiiqo iyo majaas ama mutawaadi waa madhabka labaad weeye oo maalan waxay ku leeyihiin qoladaasi ereyga qur-un ah ama qir-un ah maadaama qolo dahaarada ay u isticmaalaan qolona dhiigga laftiisa ay u isticmaalaan qadarka mushtaraga ah haloo haloo ha lagu macneeyo oo waxa weeye ereygan qur'igi ihi asalkiisu ururka buu ahaa qara'ad hindu marka la yidhaah hind qara'ad hindu marka la yidhah hindaa daahirsatay miyaa oo maydhatay mise hinda ayaa caadadii ay ka timid ba qaraad waa ururka weeyi oo xilliga dhiiggana waxa qara'ad loo yidhaahdaa markuu dhiiggu imanayana ee dhiiggu uu jiro waxa weeye dhiiggaa makaanka ku soo urura oo makaanku ka soo baxayaayo waa ijtimaacu dami firaxim eh, weeyi xilliga dahaaradana waxa qur'iga qur'i loogu bixiyay gabadhu iyadoo daahir ah dhiigga ayaa si guud jidhka ugu urura kolka laba urur buu dhiiggu sameeyaa urur guud oo jidhka uu ku ururo iyo urur gaara oo makaanka uu ku ururo haddaba kelmaddan qur'iga ah ama qir'iga ah ee dhiigga iyo lagu idlaaqayo iyo maydhashadaba dahaaradaba waxa weeye ururka unbaa loo jeedaayo xilliga daahirkana jidhka guud ayuu dhiiggu ku ururayaa xilliga maxaanku idhaha dhiiggu imanayana makaanka ayuu dhiiggu ku ururayaa qadarka mushtaraga ee qur'iga ah uun ha lagu macneeyo ayay leeyihiin waa madhabka labaad ee mas'alada ku jira madhab saddexaad ayaa jira oo asaxiina qaabilaya oo asaxa ka soo horjeeda madhabka saddexaad ee asaxa ka soo horjeeda wuxuu isagu leeyahay mushtaragu waa waaqicun oo fil kalaam wuu dhex dhacaa laakiin waa fil kalaam alcarabiyi eh laa fi lqur'aan walaa fi lxadiid qur'aankana laga soo heli maayo xadiiskana laga soo heli maayo qoladaasi waxay leeyihiin waxaan ku garanay inuuna mushtaragu qur'aanka iyo sunnada dhex dhicin mushtarag lafdi mushtaragoo laba macno leh marka qur'aanka lagu sheego ama xadiiska lagu sheego in la caddeeyaa loo baahani haddii la bayaamiyana hadal dheer baa meesha imanaya oo bilaa macno ah oo laga maarmi lahaa oo lafdigan haddaan mushtaraga la qaatayn oo mid kale la qaadan lahaa laga maarmi lahaa haddii aan la bayaaminina hadal mujmaloo macnihiisii aan la geranaynoo qur'aanka ku jira ama sunnada ku jira ayaa la soo helayaa taasaa nagu kaliftay bay yidhaahdeen inaannu nidhaahno mushtaragu af carabigana waa ku jiraa qur'aanka iyo sunnadana kuma jiro waa asaxa ayuu ka soo hor jeedaa qiilkaasi oo luqa ahaanna wuu ogolaaday qur'aanka iyo xadiidkana wuu u diiday waa madhabkii saddexaad sagaal madhab baynu halkaa ku qaadannay sagaalka madhab ee aan ku qaadanay haddii makaankooga la eego sagaalka ayaa saddex lagu sii dhufanayaa sagaal saddex lagu dhuftay waxay noqonaysaa imisa toddobi-iyo labaatan ayaa markaa ka soo boodaya sagaalkii aynu haynay uunbaad ku dhufan doontaa isagoo sagaal kuba qur-aanka ku jira iyo iyagoo sagaal kuba sunnada ku jira iyo iyagoo sagaal kuba af carabiga ku jira saddex meelood oo min sagaala ayaad ka soo qaadan doontaa intaasi waxa weeye al asaxu ana almushtaraka waaqicun intaa halkaas aan ku dhaafnay ana almushtaraka waaqicun haddaba wuquuca xukunkiisiina talow muxuu noqonayaa waxaynu nidhi wuquuca xukunkiisa afar qowl baa isna ku jira wuquuca xukunkiisu waa jawaasan bay qola yidhaahdeen qolana waa wujuuban bay yidhaahdeen qolana waa mumtanic liikhlaalihi bifahmi lmuraad bay yidhaahdeen qolana waa mumtanic bayna naqiidayn faqad bay yidhaahdeen afar qowl ayaa xukunka wuquucu uu yeelanayo ee mas'aladana haddana inoo gelaya jawaazan sheekhu wuxuu qaatay mushtaragu inuu dhacaa waajibna ma aha mumtanic labadiisa qayboodna ma aha waa jawaazan buu yidhi qasab ma aha oo waajib inaguma aha mushtarak in la sheegaa laakiin waa jawaazan wey way iska bannaan tahay oo waa shay jawaaskana waynu garanaynaa waa iska mumkin oo wuu dhici karaa waa mumkin waa shay dhici karaa in la isticmaalo lafdi mushtaraga mumkin buu noqonaya ayuu sheekhu qaatay haddaba qole waxay ku tegeen waa jawaazan oo waa mumkin oo u dhici karaabaa loo jeedaa sheekheenna qaatay sida asaxa ah inuu mushtaragu mumkin yahay jawaaz inuu yahay dhici kara qiil baa ka soo horjee waana asaxa jawaaskaasi qiil baa ka soo horjeeda oranaya may wuquuciisu waa waajibo oo inuu dhacaa waa shay lagama maarmaana oo daruuriya ilayn macaanida ayaa alfaada ka badan alfaadii iyo macaanidii macaanidiibaa badan kolka waa qasabba inuu dhacaa buu ku macnaha iyo lafdiga marka la qiimeeyo macnaha badan waa inagii horeyba u jirnay wujuub ku xambaaray qowlkaasina qowlna wuxuu leeyahay wuquuciisu wuquucu lmushtarag waaba mumtanicoo sababta uu mumtanic noqdayna wuquucu lmushtarag waxa weeye waa liikhlaalihi bifahmi almuraadi almaqsuud min alwadci waxa weeye ujeeddadii laga lahaa maqsuudka iyo dejinta kelmadda ayaa lumaysa sidaa darteed waa mumtanic ikhlaalka dartiibuu mumtanic u noqday kii oon la eegin dhicidda uu dhacayo bayna naqiidayn iyo dhicidda uu dhacayo bayna hayri naqiidayn kaasina mumtanic buu ka dhigo waa qowlka saddexaad qowl afraad ayaa meesha yaala oo odhanaya waa mumtanic bayna naqiidayn markuu dhacayo afartaasina waa xagga xukunka laba mumtanic iyo xabad wujuub ah iyo xabad jawaazan ah oo asaxa ah afartaasina waa xagga xukunka haddaba afartaas saddexdii kelmadda marka lagu dhufto labiiyo toban bay noqotay labiiyo tobanka marka saddexdii lagu dhufto kalaamkana inuu qur'aan yahay inuu xadiid yahay inuu luqa alcarabiya yahay labiiyo toban saddex ku dhufo labiiyo toban marka saddex lagu dhufto waxay noqonaysaa lix iyo soddon miyaa lix iyo soddon suuro ayaa xagga xukunka ayaa ka soo baxaya jawaaska ah xagga maxaanku idhaahdaa wuquuca guud iyo cadamulwuquucana toddobiyo labaatan baa ka soo baxaya mas'aladu maxay noqonaysaa lix iyo soddon iyo toddobiyo labaatan isku geyso lix iyo soddon iyo toddobi-iyo labaatan isku gee maxay noqonaysaa lix iyo soddon iyo toddobiyo labaatan saddex iyo lixdan saddex iyo lixda weeye hadaba asaxu laba dhinacabu asaxu u noqonayaayo dhinaca wuquuca wuu u noqonayaa dhinaca xukunka jawaaska ana wuu u noqonaya labada dhinacba asax buu ka yahay alasaxu qowlka asaxa ah ana almushtaraka mushtaragii waaqicun waa mid dhacay oo dhaca oo luqadda laga helayo jawaazan buuna u dhacay kolka asaxi waa alasaxu jawaazan wuquucuhu jawaazan kolka waaqicuna waa asax ereyga jawaaz ihina waa asax kitaabku waa mukhtasar oo ilaa xad baa lasoo koobkoobayaa halkaa ayaynu kaga baxnay mas'alada وأنه يصح لغة إطلاقه على معنييه معا مجازا هل قلنا الشيخ وحدون يأينه كهد الله إطلاق اللفظ على معنييه معا كو وحدون يا لبا طرف بوليه هل كان وأنه يصح ذا واحد شرتاه wal asaxu baa la soo qadaraya halkana wal asaxu qowlka asaxa ah annahu mushtaragii yasixu waxa asaxaya iطlaaquhu in la iطlaaqo calaa macnayeyhi labadiisii macno lagu iطlaaqo luqatan luqanimo loogu iطlaaqo macan si maca majaazan majaaznimo halkan talow sheekhu muxuu ka hadlayaa waannahu yasixu luqatan iطlaaquhu calaa macnayeyhi macan majaazan halkan marka la eego sheekhu wuxuu ka hadlayo waa saddex qodob macnaha guud horta aynu eegno waxa weye mushtarag baynu ogeyn laba macno iyo wax ka badan buu yeelanayey talow labadiisa labadii macno uu lahaa mar qura ma lagu iطlaaqi karaa mise kolba mid baa lagu iطlaaqayaa haddii la yidhaha waa lagu iطlaaqi karaa iطlaaqidaasi ma luqa ma caqliba ma caada waa xagee uu ka hadlayoo luqa buu yidhi haddana iطlaaqida haddii luqa ahaan loogu iطlaaqo ma xaqiiqa mise waa majaaz muxuu noqonayaa iyadana uu ka hadlo majaazan buu yidhi kolka ereygii cayn ahaa isagoo mar isha ku dhacayey marna durdur ku dhacayey ayaad labadaba ku iطlaaqi qowlka asaxa ah ee sheekhu qeel sixatu liطlaaq buu sheekhu asax ka dhigay sixatu liطlaaq kolka waxaad odhanaysaa cindii caynun haddaad cindii caynun tidhaa ereyga cayn ah, mar waxaa loo dejiyey isha marna waxaa loo dejiyey maxaanku idhaa durdurka cindii caynun markaad tidhaa kiyu durdurna agtaada yahay ilna ad leedahay cindii caynun markaad tidhaa cayntaasi labadiiba way ku dhacaysaa labadiiba way waa lagu ilaaqayaayo labadiiba waa lagu ilaaqi hadaba mas'aladan markaynu eegno ama jumladan markaynu eegno jumladani saddex dhinac in laga sharxo ayay u baahan tahay saddex dhinac in laga sharxo ayay jumladu u baahan tahay qodobka koobaad waa sixatul itlaaqa sixatul itlaaqa waa inaan sharaxno in mufradkan mushtaraga ah labadiisa macno in lagu itlaaqa inay saxiix tahay iyo inayna ahayn sixatul itlaaqa waa inaan sharaxno dhinacna sixatul itlaaqa dariiqiisa waa inaan sharxo oo talow sixatul itlaaqu ma luqa ma caqliba ma caada xagga sixatul itlaaqi hadii la qaato oo sixatulidlaaq aynu isla qaadano inuu luqo yahay iyo inuu caqli yahay iyo inuu dee caado yahay wuxuu yahayna waa inaan xaggaana sharxno waa dariiqa labaad dariiqa saddexaad waxa weeye sixatulidlaaqa waxaa doonto ka dhig ama luqo ka dhig ama caqli ka dhigo haddana inaad ictibaartii wixii loo dejiyey inuu yahay oo loo wada bixinayo iyo majaaz inuu yahay inaynu kaana sharaxnaana xaqiiqo iyo majaaz midkuu yahay sixatulilaaqaasina waa muhiim saddexdaba sheekh ka hadlay sadar kan yare intan la eg buu saddexdaba kaga hadlay wuxuu ihi waanahu yasixu eeg luqatanta inuu dib u dhigay ahayd si masaa'ilku ay u kala baxbaxaan waanahu yasixu idlaaquhu calaa macnayeyhi inta ayuu kaga hadlay waanahu yasixu idlaaquhu calaa macnayeyhi waa sixatu lilaaqi luqatan marka la yidha macan luqatan marka la yidhahna waa maxay luqatan ereyga luqatanihina waa maxay waa dariiqii sixatulilaaqa loo marayo inuu luqo iyo caqli iyo caado iyo midku yahay buu halkaana ku ishaaray haddana xaqiiqo iyo majaaskiina wuu dambaysiiyo majaazan buu yidhi saddexdaa dhinac ayaynu sixatuliطlaaqa sixatu iطlaaqi lmushtarak calaa macnayeyhi macan saddexdaa dhinac ayaynu u sharxi doonaa in shaa allahu tacaala asaxa wuxuu ka dhigay sixatuliطlaaqu inuu jiro haddaba sixatuliطlaaqaasu asax ka dhigay ala macnayeyhi macan saddex suuro ayaa ka soo baxaya sixatuliطlaaqa saddexda suuree ka soo baxayaa waxa weeye isagiiyo ismiye isagiiyo ficile isagiiyo xarafa saddexdaasi markay ka soo baxaan saddexdaba hadaba aynu sixatul idlaaqi sameeyay labadiisi macna ku idlaaqno hadana saddexdiyo marna quraana marna xadiisa marna kalaam carbeeda saddex saddex lagu dhuftay sagaal baa sixatul idlaaqa ka soo baxaya qowlka muctamedka amarkaan ah qaadano sixatul idlaaq sagaal inoo noqday markaa oo waxaad odhanaysaa cindii caynun ereygan cayn amar qura ayaad ku idlaaqaysaa ishii iyo durdurkii waxaad odhanaysaa qara'ad hindun qara'ad hindu markaad tidhaahdo qara'adan mar qura ayaad ku idlaaqaysaa daahirsigii iyo iyo maxay iyo maxaa caadadii labadiiba aad ku idlaaqaysaa waa dahuurad waxaadad mar quraad ku idlaaqaysaa waa labadii macnaba mar qura ayuu isla keensanayaa hadaba halkaa waxaynu qaadanay inuu qowlka asaxiihi ina odhanayo waxa weeye sixatu liطlaaq calaa macnayayhi labadiisii macno ayaa mar qura lagu ilaaqayaa oo arinkaasi waa sax sixatu lilaaq waa qowlka saxiixa ah qowl baa ka soo horjeeda qowlkaa qowl ka soo horjeeda ayaa jira oo isagu odhanaya war maye e صحة الإطلاق على معنييه صحة إطلاق المشترك على معنييه معا مجرو صورة قلبة ما هبو قولك كسور جيدا إن ليه إن شيء لبا معنى لها inta la idlaaqo labadiisii macnaba looga wada jeedaa suurtagal ma ereygu waa mufrad macnihiisina wax ka badan weeye war suurtagal maaha naga daaya buu qowlkaasina leeyahay qowl saddexaad ayaa jira qowl saddexaad ayaa jira oo odhanaya ee shaygan mushtaraga ah ee labada macno loo dejiyey halkuu dhaco haloo ha loo eego hadduu manfi yahay iyo hadduu musbat yahay ha kala qaado kolka haddii uu manfi yahay way ansaxaysaa buu leeyahay in labadiisii macnaba lagu idlaaqo oo markaa tidhaa laa cayna cindii markaa tidhaa wax cayn ihi agtayda ma aha ereygan cayn ihi isagoo nakiro ah buu fii siyaaqi nafyi dhacay kolkaa annakiratu fii siyaaqi nafyi tufiidu alcumuum baa loo yaqaana qaacido noocaa tidhaa ayaa jiri jirtay nakiratu fii siyaaqi nafyi tufiidu alcumuum laa cayna cindii durdurkiina waad anfiyeysaa ishiina waad anfiyeysaa markaa oo haddii uu meeshu hadalku hadal nafyi a yahay cumuumkii ha looga jeedo oo ha lagu wada idlaaqo laakiin hadduu muhbad yahay oo cindii caynun atidhaa waa mufrade labadii macno mid ahaanun ha looga jeedo buu qowlkaasina leeyahay oo xaaladaa ha kala saaro laakiin waa lala yaabayo waxa waxaa qowlkaa lagula yaabay war nefyiga waxa rafcoomaa waa wixii markii musbadka ahaa joogayey uun baa la yidhi haddaad cindii caynun ad leedahay u mid ahaan baa jira laacayna indii markaa tidha ad anfiyeyso kii marka hore jiray hadduu inuun ahaa iyo hadii uu durdur ahaa iyo hadduu labadaba ahaa kolba xilliga muhbatka wixii laga dhedhansanayey unbaa meesha la anfiyaya ama ama rafcoomaya haddaba sixatu iطlaaqi mushtarak macnayeyhi macan saddex madhab ku jira qolo dhammaan wada qaadatay waa sheekheenani siduu ku tegey oo wal asaxu ayuu inidhi sixatu way iska asaxaysaa in lagu ilaaqo qolo dhammaan wada diiday oo asaxa ka soo horjeeda qolo kala qaaday oo halkuu dhacay u kala qaaday oo tidhi hadduu nafyi dhex dhaco iyo haddii uu dhex dhaco muhbat labadaa aynu u kala qaadno halkaa ayaynu ku aragnaa sixatu iطlaaqi اlmushtarak calaa macnayayhi macan talow haddaba dariiqa loo maray ma luqatanba oo luqa ahaan baa loogu iطlaaqayaa mise waa sharciyan oo sharci ahaan baa loogu iطlaaqayaa mise waa caqliyan oo caqli ahaan baa loogu iطlaaqayaa dariiqu waa maxay talow dariiqa loogu idlaaqayaana waa maxay sheekheenani wuxuu qaatay waa luqatan buu sheekhu ina yidhi luqo ahaan baa loogu idlaaqi oo luqadda carbeed ama luqooyinkan la bartay ayaa keenaya ereyga cayn ihi inuu kaana ku dhaco kaana ku dhaco luqo ahaan baaba keenaysa buu ku yidhi halkaasuu la marayo luqo ahaan waa ansax buu ka dhigay luqo ahaani inay keenayso hayrul ansax baa jiro ansaxa wax ka soo hor jeeda ayaa jira oo qiil baa odhanaya maye mushtaraka labadiisa macno in lagu idlaaqaa waa caqliyanoo caqligaaga iyo tasarufkii caqliga ayaa keenaya in lafdigan labadii macnoba laga fahmayo caqligaa keenaya iyo luqaddaa keenaysa labadaa qowl ayaa meeshaa iyaguna ku jira haddaba talow ma majaaznima loogu idlaaqay mise xaqiiqanimo ayaa loogu idlaaqay taana sheekhu ansax buu geliyo waa mas'alada darafka saddexaad oo wuxuu yidhi annahu yasixu idlaaquhu majaazan buu yidhi waa majaaznimo oo majaaznimo waxay u tahay ereyga cayn ah marka isha loo dejiyey ee isha xaqiiqo ay ku tahay isla markaa haddana e, e, durdurka loo dejiyey ee durdurkana uu xaqiiqo ku yahay ereyga cayn ah waxay xaqiiqo noqon kartaa oo qura ayuu sheekheennu qabaa marka labadii loo dejiyey mid ahaan u looga jeedo dee ishanna keligeed baa loo dejiyey xaqiiqo u tahay durdurkana keligii baa loo dejiyo xaqiiqo u yahay labadoodoo wada socda dee looma dejinin hadda labadoodoo wada socda ayaad u isticmaashay kol haddaad labadoodoo wada socda u isticmaashay xaqiiqo ma aha oo xaqiiqadu waxay ahayd shayga oo wixii loo dejiyey loo isticmaalo waxa loo dejiyeyna kelikeli buu ahaa ishana gaar baa xaqiiqo ay ugu ahayd durdurkana gaar bay xaqiiqo ugu ahayd maantana labadoodii baad u wada isticmaalaysaa majaas iga dhe buu yidhi markaa sheekhu imaamu shaafici iyo abubakar albaaqilaani iyo rag baa diidan oole war annagu ma qabno in haddaba shayga mushtaraga ah labadiisa macno marka lagu idlaaqayo majaas uu noqonayee annagu xaqiiqo ayaan ka qabaabu buu imaamu shaafici leeyahay xaqiiqo ahaan buu u tusinayaa oo lafdigan cayn ah markaan isha uga jeedo iyo markaan durdurka uga jeedo labadaba sidan u xaqiiqo ku yaho sidaasuu kugu tusinaya oo talow imaamu shaafici xaguu ka eegay wuxuu leeyay saw saw xaqiiqo ma ahayn in baasirada loo dejiyey saw sidoo kale xaqiiqo ma ahayn in durdurkana loo dejiyey maxaa looga jeedaa dee labadii oo xaqiiqada ku ahaa un baa looga jeedaa kolkaa mas'alada marka la eege si fiican loo eego imaamka imaamu shaafici qowlkiisa hayrul asax buu sheekhu ka dhigay oo inayna xaqiiqo ahayne inuu maxaanku idhaha uu majaaz yahay buu sheekhu qaatay imaamu shaaficina cagsiga ayuu maray oo xaqiiqo iiga dhig buu leeyahay xaqiiqa iiga dhig ayuu leeyahay halkaana labadaa daraf ayaa inoogu jira mas'alada xagga luqada saddex daraf bay waxaynu gelinay qolo luqatan qaadatay iyo qolo caqlan qaadatay mas'alada xagga majaaskana laba daraf baynu gelinay qolo majaazan qaatay iyo qolo xaqiiqatan qaatay mas'alada xagga sixatulilaaqana saddex qowl baynu gelino qolo sixad mutlaqa qaatay iyo qolo manci mutlaqa qaatay iyo qolo makaanka ay dhacayso ku kala saaray inuu isbaad yahay iyo inuuna isbaad ahayn ku kala saaray kolka saddex bay qoladaasi noqdeen labada qolo kalena laba laba madhab ayaynu ka soo qaadanay sida halkaa nooga muuqata وأنه والأصح أصح وحوي أنه مشترق يصح وحا أصحيا luqatan luqannimo u asaxaya idlaaquhu ku idlaaqidiisa calaa macnayeyhi labadiisa macno lagu idlaaqo macan si maca loogu idlaaqo majaazan majaaz ahaan majaaznima loogu idlaaqayaa buu ku yidhi xaqiiqo maahae waa majaazan oo keli keli unbuu xaqiiqa noqon karayaa buu sheikhu ku yidhi halkaa talow ma la jamcinayaa haddaba ma la jamcin karaa ama ma la tatniyayn karaa xagga usuulka marka la joogo tatniyadu jamacay ku jirtaaye la soco usuulka markaad joogto ereyga tatniyadiihi jamaca ayuu iskaga jiraa wuxuu ku yidhi mas'alada waannahu walasaxu asaxu waxa weeye annahu anna jamcahu baan doonaya mushtaraga jamcintiisu biictibaarihimaa labadiisii macno kioo la cibraynayo jamcinta la jamciyaa mebniyun waxay ku dul tahay calayhi wixii la soo sheegay ee in lagu sixatulilaaqa ahaa calayhi wixii lasoo sheegee sixatulilaaqa aha wuxuu ku leeyahay halkan mas'aladan markaan eegno wuxuu sheekhu laba daraf baa fiican mas'aladan in laga sharxo wa ana jamcahu biictibaarihima mabniyun calayhi sheekhu wuxuu ku yidhi shay mushtaraga in la jamciyo balka warrama ama in la tatniyeeyo de waa kuula mid shaygan mushtaragee la jamcinayo ama la tatniyeynayo ficil iyo xarafba way inaga baxeene ismibaa isku kaa soo hadhay haddaba in la jamcinayo biictibaari macnan waaxid kaasi waa khilaafba malo waa sax biictibaarihima wuxuu inoo yidhi wuxuu iska saarayaa biictibaari macnan waaxid ereyga cayn ah in la jamciyo kiyo indho uun looga jeedo macnihii qudhahaaya isha ahaa uun looga jeedo ama ereyga cayn a ah in la jamciyo kiyo jaariyadii durdurka ahayd uun looga jeedo kaasi khilaafba male warkuu saasuu sax ku yahay halkaa khilaafba kuma jiro oo haddii biictibaari macnan waaxid jamcintaadu ay tahay wax war ah iyo muran ah iyo dood ah oo arrinkaa haba yaraate ee ku jiraa haba yaraatee ma jiro doodi kuma jirto warkeenna markaad sidaa u eegto warkeennu sidaasuu sax ku yahay waxaan filayaa warkaa inaynu fahanay inuu dood la'aan yahay ama muran la'aan yahay ama wax alla wax ku jira ayna jir biictibaari macnan waaxid markuu yahay haddaba biictibaarihima buu inu yidhi waa wuxuu sheekhu ku yidhi haddaba jamcinta mushtaraga la jamcinayo laba qowl baa la iskugu qabtay qowl wuxuu yidhi hadda waa labada macno marka la eegayo qowl wuxuu yidhi waxaa la jamcin karaa lafdi mushtaraga labada macno marka la eegayo markaynu qaadanno in lagu ilaaqi karo labada macno laba macno in lagu ilaaqi karo haddaad qaadato markaa unbaad jamcin kartaa sheekheenu asax buu ka dhigay oo mabniyun calaa calayhi buu yidhi mabniyun calayhida macneegu waxa weeye in waxay ku dulbinaysan tahay calayhi ay calaa maa oo ahaa in lagu idlaaqi karayo laba macno haddii lafdiga laba macnaa lagu idlaaqi karaa atidhaa ama luqa ha noqdo ama caqli ha noqdo ama xaqiiqa ha noqdo ama majaas ha noqdo afarta suuraha kala qaadin eh haddii atidhaa laba macnaa lagu idlaaqi karaa wuxuu ku waa la jamcinayaa markaa oo waxaad odhanaysaa marka aad jamciso eed jamaca u isticmaalayso adigoo siiqadii jamaca isticmaalaya ayaad odhanaysaa cindii cuyuunun ereygan cuyuuna maxaad uga jeedaa waxaad uga jeedaa baasiradii iyo jaariyadii iyo dahabkii cindii waxa agtayda ah cuyuunun waad jamcinaysaa waa ishii caadiga ahayd iyo tii durdurka ahayd iyo dahabkii intiiba waad uga jeedaa kolka haddaad tidhaa lafdi mushtaraga labadiisa macnaha lagu idlaaqaa in la jamcinayaana waa qowlka asaxa ah sheekhu ku yidhi oo qowlkaa eh, markii ilaaqii horu ku dulbinaysan yahay halkaasay qolo la mareenoo ansixii bay ka dhigeen qolona waxay yidhaahdeen war maye e jamcinta mushtaraga la jamcinaya kuma dulbinaysna in ilaaqii uu saxiix ahaa sixatulilaaqii kuma dulbinaysna ee eh, xataa haddaynu nidhaahno shay mushtaraga labadiisa macno laguma ilaaqi karo haddaynu qaadanno ee shayga waa in macno qura uun lagu ilaaqa haddii la yidhaah jamcu wuu bannaan yahay kaasi sheekhu khayrulasx buu ka dhigay oo qolo ayaa leh xataa mushtaraga kiioo labada macno aan lagu idlaaqi karaynin oo mid midu loogu talagalay ayuu jamcu iska bannaan yahay sababtuu jamcu u bannaan yahayna waxa weeyaan bay yidhaahdeen jamcu waa fii quwati takriir takriiri lmufradaat mufradyadii caynun waa caynun waa caynun buu ka dhigan yahay haddaba markaad jamciso jamcani wuxuu ka dhiganya waxaan haystaa caynun baasira caynun jaariya caynun dahab kolka jamacani wuu iska banaan yahay oo jamacani sidiisaba waa fii quwati takriir lmufrad oo kale weeye mufrad oo kale oo lasoo celceliyo biariiq cadaf lagu soo celceliyey ama bilcadaf lagu soo celceliyunbuu la xeer yahay war sidaa noogu daaya laba madhab ayaa halkana markaa inoo dhacay wa ana jamcahu mushtaraga jamcintiisa biictibaarihimaa labadiisa macno markaynu ictibaarinayno la jamciyo mabniyun jamcintaasi waxay ku dulbinaysan tahay qowlka asaxa ah alayhi wixii la soo sheegay oo sixatul idlaaq ahaa alayhi ay ala ma dhukira kii la soo sheegay oo sixatul idlaaq ah ayuu ku dulbinaysan yahay halkaana waxaan u malaynayaa warkiisa inuu ina daayay ama uu ina dhaafay ayaanu haystaa wa anna dhalika aatin fi alhaqiqati wal majazi wa fi almajazayni wuxuu doonayaa hadaba wa fi almajazayni wa anna dhalika kaasi صحة إطلاق اللفظ على معنييه wixii ka dambeeyay oo dhan buu sheekhu uga jeedaa wa anna daalika arrinkaa aan ka soo baxay in mataqaanaa mushtaraga labadiisa macno lagu idlaaqayo majaazi lagu idlaaqayo labadiisii macno shaygan mushtaragaa labadiisii macno in lagu idlaaqayaa aatin wuu imanayaa fi lxaqiiqati xaqiiqada dhexdeeda xaqiiqada wuu imanayaa oo waxaynu isku ogeyn mushtaragu wuxuu ahaa kelmad macnaheegu tacaduday oo xaqiiqada wuu iman jiray xaqiiqada wuu imanayaayo xaqiiqa laba kelmad qura oo macno fara badan leh oo labadaba loo dejiyey wadci khaasa loogu dejiyey mid kaste waa xaqiiqa haddaba fil xaqiiqati daasuu imani wal majaazi majaaskana wuu iman oo iminka tusaalayaashii aan soo bixinayne cuyuunun ahaa waa fil xaqiiqa wal majaazi majaaskiina wuu iman oo majaaskana waynu soo sheegno waa kelmadoo laba macno ku tusisa labada macno waxay kugu tusisay mid waxa loogu dejiyey wadci awaliya midna waxa loogu dejiyey wadci thanawiya waa asado marna kutusaya libaaxa buurta afarta lugood leh marna kutusaya ninka geesiga ah kolkaa labadaa ma ku yahay mise wuxuu ku yahay maxaynu isku soo ogey kelmadda asada macnaheega labadaa maxay ku ahayd baynu isku ogey cashiradeenii horaan kusoo qaadanay majaaz buu mid ku yahay midna xaqiiqa walmajaazi buu ku yidhi markaa wuu ku imanaya wafi lmajaazayni laba majaazana wuu ku imanayo waxaa laga yaabaa inaad ereygan xaqiiqadiisiiba adan uga jeedina tajawusku laba derajo inuu galo sida adoo yidhaahda wallaahi laa ashtari ilaahay baan ku dhaartee iibsan maayo waxaad uga jeedaa laa ashtariida anuu naftayda u iibsan maayo bay xaqiiqadu ahayd baayicii baad uga jeedaa markaa baayici maayo oo iibsan maayo ama iibin maayo xataa wakiil bilwakiil xataa ma wakaalanayo labaduba haday ii baayicinta iyo haday ii tahay oo xagga wakiilnimada waa majaaz labadaaba wuu iska gelaya markaa walow qiil uu leeyahay labadaa ma gelayo wa fi majaazayn wuxuu sheekhu yiri fa nahwu if'alu alkhayr ayadan if'alu alkhayr iyo waxa lamidkii يعم وحو وضع عميميا الواجب واجبك iyo wal manduuba manduubka if'al alkhayr macnaheedu waa maxay ereyga if'al alkhayr bal u fiirso horta saw ficlu amr ma aha amarku muxuu ahaan jiray فعل amarku muxuu ahaan jiray culimo alamru alamru lmutlaq yaqtadi الوجوب intaa mayla haysa yaqtadi lwujuub inuu yahay waajib buu keenayaa baynu isku ogeyn alamru المطلق sunnaha ma keenayaa waa mas'ala khilaafiya haddaba ifcalu lkhayra khayrka sameeya baa layna yidhi khayrku waa wax kastoo aakharadaada ku anfacaya ama ha ahaada wax ilaahay kugu waajibiyey ama ha ahaada wax ifcalu khayr khayrka samee un baa lagu yidhi ma waxaynu waajib baynu ku xambaarnaayo aayadani waajibaad un bayna amraysaa baynu nidhaa mise waxaynu nidhaa waajib iyo sunnaba waan ku xambaarnaa waajib iyo sunnaba waynu ku xambaaraynaa waajibkay xaqiiqo ku ahayd xataa sunnihiibay keenaysaa baynu odhanaynaa wa anna daalika kaasi aatin wuu imanayaa filxaqiiqati xaqiiqada iyo walmajaazi majaaska dhexdiisa iyo wa filmajaazayni labada majaazba فنحو افعل الخير او كله يعم وحو وضع عميمي الواجب كواجبك اه iyo wal mandubaka mandubka ah insha Allah ta'ala ashirkeeni halka haynoogu joogo wallahu subhanahu wa ta'ala ala wa alam